بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إن شاء الله تعالى maanta waa maalin sabti ah bisha ramadaan ay tahay lix sanadka kun afar boqol iyo afartanka hijriga waxaynu bilaabaynaa insha allahu tacaala manduumadan ku saabsan cilmiga siirada oo loo yaqaano alurjuuza almi'iya risaaladu waa risaalo kooban waa boqol bayd weeye boqol bayd weeyaan iyadoo boqol bayd ah haddana yacni cilmiga siirada muhimaadkiisii yacni way ka hadashay muhimaadkiisii way ka hadashay risaalada ama manduumada magaceedu waxay caan ku tahay alurjuuza almii'iya sida saxda waa in la yidhaahdo alurjuuza almii'iya leanna waa nisbatun ilaa mia mia wax loo nisbaynayaa marka ya-daasi waa dheeraad sida saxda waxaa weeyaan alurjuuza almi'iya bimacnaa waa gabaygii boqolka loo nisbeeyey sida alfiya loo yidhaahdo marka loo nisbaynayo kun yani gabay ama nadmi ka kooban kun bayd waxaa la yidhaahdaa yani alfiya waa nisba ilaa alf tanna waa sidii oo kale waa nisbatun ilaa mia idan alurjuuza almi'iya saasay ku noqonaysaa manduumadan culimmadu si gaara ayay ihtimaam u siiyeen weliba gaar ahaan culimmada mucaasiriinta ah si gaara ah ayay ihtimaam u siiyeen wayna sharxeen culimmada sharxada waxaa ka mid ah sharaxan mashhuurka ah oo caanka ah sharaxa uu sharxay asheykh cabdirasaaq ibnu cabdilmuxsin albadr waana sharaxa hadda ugu maaragtay xagga intishaarka oo ugu intishaarka badan weeyaan culimo kalena way sharxeen sida sheekha la yidhahdo saalix alcusaymi sharax buu ku leeyahay saalix alcusaymi sharax ayuu ku leeyahay sawti ah haalibkoodu waa yani markaa duruus sawti ah laakiin la tafriiqiyey oo laga dhigay yani markaasi qoraal loo bedelay kan laftiisa aan hayno oo sharaxa markaasi markaa cabdirasaaq albadar isaga laftiisu asalku wuxuu ahaa duruus uu ilqeeyey kadibna markaasi la tafriiqiyey marka manduumadu cilmiga siirada ayay ku saabsan tahay cilmiga siiraduna waa cilmi si gaar ah culimmadu ihtimaam gaara ah ay u siiyeen waxaan laga soo naqliyaa culimmadu yani marka iyagoo tilmaamaya cilmigaas iyo ahmiyadda iyo qiimaha uu leeyahay aqwaal iyo hadallo kala duwan cali bnu xusein waxaa laga soo wariyaa radia allahu canhu isagoo odhanaya yacnii waxaa nala bari jiray maqaasida maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo duulaamadiisii waa nala bari jiray sida naloo bari jiray eh, suwarka qur-aanka kunaa nucallamu maqaazi rasuuli اllaahi sal اlla alay wasalam kamaa nucallamu asuurata min alqur'aan waxaa nala bari jiray maqaasidii iyo dullaamadii nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam sidii naloo bari jiray suuradaha qur'aanka bimacnaa in ihtimaam gaara uu lahaa cilmigan siiradu bay tusinaysaa kadalika yani ismaaciil ibnu moxamed ibnu sacd ibn abi waqaas saxaabiga mashhuurka inuu awow u yahay wuxuu leeyahay kaana abii yucallimunaa maqaazi rasuuli illaahi sal alla alay wasalam wuxuu ahaa aabbahay midna bara duulaamadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam duulaamaduna waa qayb ka mid ah siiradii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam saan ku arki doonno tacriifka siirada ibnuqayim aljawsiya raximah allahu tacaala kitaabkiisa zaad wuxuu odhanayaa fayajibu calaa kul man nasaxa nafsahu وأxب نجاaتها وسعاadتها أن يعرف من هديه وسيرته ونشأته ma يخرج به عن الجاهليiن به بمعنىa waxaa waaجiب ka ah qof kastoo naftiisa daacad u ah oo jecel naftiisu inay badbaado liibaanto inuu nebi mxamed عalayه الصلاaةu وaسلاaم hadyigiisii iyo qaab dhaqankiisii iyo siiradiisii inuu markaasi barto iyo koritaankiisi iyo نaشأadiisii inuu barto arrinkaa markuu barto wuxuu ka baxayaa inuu ka mid noqdo kuwa jaahiliinta oo nebi maxamed aan aqoonta ulahayn inuu ka baxo ayuu markaasi ka mid noqonaya ibnu xasmi aldaahiri raximah ullah isaga laftiisu wuxuu odhanayaa falow lam takun lahu mucjizatun hayra siiratihi lakafaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam haddii uusan wax mucjiza uusan lahayn siiradiisa mooyaane taasaa ku filnaan lahayd buu leh mucjizo waxaa ugu filnaan lahayd siiradiisa calayhi الsalaatu wasalaam alxaafid ibnu kaiir wuxuu odhanayaa fannigan oo ku saabsan cilmiga siirada wuxuu leeyahay mima yanbagi اlictinaa'u bih wاtahayi'u lahu wuxuu ka mid yahay funuunta ay tahay in markaasi lagu dadaalo oo qofku uu u diyaar garoobo maxaa yeelay nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam siiradiisu inay in la barto waxay muhiim u tahay waxyaalaha qofka qabriga lagu weydiinayo ayay ka mid tahay su-aalaha qofka qabri lagu weydiinayo baa waxaa ka mid ah in qofka la weydiiyo maa haada arajul aladii bucisa ilaykum ow fiikum muxuu yahay ninkan lidiin soo diray ayib man rabuk yani waman nabiyuk wamaa diinuk man nabiyuk alfaadda marka riwaayadka qaar waxaa ku soo aroortay maa haada arajul aladii bucisa fiikum ninkan lidiin soo diray muxuu yahay qofka haddaba aan aqoon u yeelan maxamed calayhi salaatu wasalaam dee markaas inuu ka jawaabo waa adkaanaysaa marka qofku waa inuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam siiradiisii uu aqoon u yeeshaa marka kitaabku waxaa nadmiga waxaa leh sheekha la yidhaahdo cali ibnu cali ibnu muxamed ibn abilciz adimashqi alxanafi wuxuu caan ku yahay ibn abilciz ayuu caan ku yahay ibnu abilciz ayuu caan ku yahay waa sheekh caanah wuxuu dhashay toddoba boqol kow iyo soddonkii hijriga ayuu dhashay toddoba boqol kow iyo soddonki hijriga ayuu dhashay wuxuuna dhintay toddoba boqol labiyo sagaashanka hijrigana wuu dhintay kutubtiisa waxaa ugu caansan kitaabka la yidhahdo sharxa caqiida aaxaawiya sharx caqiida aaxaawiya ayaa ugu caansan yani markaasi kutubta markaasi uu sheekhu leeyahay kutub kalena waa leeyahay waxaa ka mid a kitaab la yidhahdo alitibaac kitaab la yidhahdo alitibaac ayuu leeyahay waxaa kaloo ka mid a altanbiih calaa mushkilaati alhidaaya kitaab la yidhaahdo altanbiih calaa mushkilaati alhidaaya kitaabka hidaayada la yidhaahdo oo markaas ka mid ah fiqhu lxanafi mushkilaadkiisii in la baraarujiyo la tambiihiyo wuxuu leeyahy kitaab kaloo ku magacaabay annuur allaamic fii ma yucmalu bihi fi ljaamic kitaab magacaasu bixiyeyna sheekhu waa leeyahay marka manduumo saa sheegnay waa boqol bayd iyadoo boqol bayd haddana zubdo iyo markaas intii loo baahnaa cilmiga yani markaas siirada buu ku soo aruuriyey sheekhu raximah allahu tacaala saa waxaa tilmaamay asheikh cabdimuxsin alcabaad sida uu ka soo cabdirazaaq oo wuxuu leeyahay yani isagoo ka warramaya sheekh hadalkiisi wuxuu yidhi manduumatun jamiila wamustawcibatun maca wajaazatiha kaiira min axdaai asiira waa manduumo wanaagsan waxayna koobaysaa iyadoo kooban oo markaa manduumo kooban oo boqol bayda haddana waxay koobaysaa buu leeyahay in badanoo ka mid axdaaftii iyo dhacdooyinkii siirada ayay koobaysaa sidaas lamodaas ma odhanayaa cabdirasaaq laftiisu yani markaa sharax ah, saasuu ku tilmaamaya oo wuxuu leeyahay yani manduumadani maca ikhtisaariha wa qilati abyaatiha faabyaatuha mia xawat ummahaat mawduucaati asiira biikhtisaar yani iyagoo ah yani kitaab kooban oo mukhtasarah oo abyaaddeedu ay yihiin boqol bayd haddana waxay koobtay buu leeyahay cilmiga siirada yani marka ummahaadkiisi bay koobtay buu leeyahay weliba bاkhtiصaar wma lam yudkar minha dala calayhi ma dukir wixii aan la sheeginna wixii la sheegay ayaa tusinaya marka manduumadu waa manduumo sidaa markaasi u koobaysaa cilmigan waana la qaybi karaayo waa boqol beyt yani xagga xifdiga nadmiga ayaa u fiican nasriga iyo nadmiga marka laga waramayo nadmigaa u fiican marka xagga xifdigu maadaama u fudud in la qayb markaa waa sahlantahay qaala almualifu raximah اllahu tacaala alxamdu lilahi alqadiimi اlbaari uma salaatuhu cala almukhtaari wabacduha kasiiraة الrasuuli manduumaة mujazaة اlfusuuli mawliduhu fi caashiri اlfadiili rabiicin اlأwal ربيع الأول عام الفيل لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره ووافق, ووافق العشرين من نيسان wa qablahu xaynu abiihi xaana wuxuu sheekhu yihi raximah اllahu tacaala alxamdu mahadsinsiga mahad lilaahi allah ayaa iska leh allihii alqadiimi qadiimkaa horreeyey albaari ay alkhaaliq markaasi wax abuurayey oo khalqiga abuurayay alkhaaliq lilmakhluuqaat uma salaatuhu ammaantiisu yani markaasi alla ammaano cala almukhtaari kii la doortay korkiisa ha ahaato wuxuu ka bilaabay kitaabka mualifku raximah اllahu tacaala markaa xamdiga ayuu ka bilaabay xamdiguna marka la tacriifinayo waa waصfu اlmaxmuudi biاlkamaal maca almaxabati wاltacdiim yacni midka la ammaanayo in lagu tilmaamo kamaal iyo dhammaystiran iyadoo la socoto maxabo iyo tacdiim weynayn iyo markaa jacayl iyadoo labada ay la socdaan maca almaxabati wاltacdiim waxaa ku baxaya waxaa loo yaqaano madxiga madxigaa ku baxaya oo madxigu wuxuu noqonaya wasfu maxmuudi bilkamaal bas yacni cidda eh, maxmuudka la ammaanayo in kamaal lagu sheego bas oo markaasi aysan la socon maxaba iyo tacdiim oo qofkani qofkan uu ammaanayo waxaa laga yaaba intuu xoolo siiy inuu yidhahdo ammaan jacayl ooma qabo weynaynna ooma qabo laakiin maadaama wa la siiyey waxaa la siiyey buu ku ixtiraamaya oo ku ammaanaya ayib marka kaasoo kale madxi baa la yidhaahdaa laakiin markii maxmuudkii kii la ammaanayey oo kamaal lagu sheegay maxabaiya tacdiib markay la socdaa kaasuu markaa xamdigu noqonaya xamdigu markuu soo noqnoqdo wuxuu noqdaa hanaa ahanaa ayaa la yidhaahdaa xamdigu markuu soo noqnoqdo sida laga qaadanayo xadiidkii mashhuurka ahaa oo saxiixa ahaa anaa calaya cabdii allah odhanaya addoonkaygii wii ammaanay waa xamdigii markuu soo noqnoqday anaa calaya markaasi cabdii xamdiga iyo shukriguna waxay culimmadu sheegaan in markaasi farqi u dhexeeyo marka la eego sababka keensanaya waxaa ku caansan bay yidhaahdaan oo caam ah yani markaasi xamdiga ayaa caansan yani marka agga marka laga eego xamdigaa caam ah marka laga eego meeshuu ka dhacayana shukrigaa caamah ayay yidhaahdaan oo shukrigu wuxuu ka dhacayaa qalbiga iyo lisaanka iyo jawaarixda intuba wuu ka dhacayaa bikhilaaf xamdigaoo lisaanka ayuu ku kooban yahay sababta keensanaysa yani shukrigu wuxuu ku kooban yahay nicmo markay timaado ayuu shukrigu yimaadaa laakiin xamdigu sidaa ma noqonayo marka sheekh wuxuu ku bilaabay yani markaasi xamdiga ayuu ku bilaabay kadib wuxuu sheegay oo alla uu ku sifeeyey alqadiim allihii qadiimka ahaa lafdiga alqadiim yani uma soo aroorin inuu yahay ism min asmaa illahi inuu yahay ma soo aroorin sida markaa shaarixba uu baraarujinayo macnihiisu alqadiim macnaa alawal buu la macno yahay laakiin sidaas yani markaasi wax daliiloo sheegaya min xadiii min aayatin aw xadiid lama hayo saa darteed yani ibn abilciz laftiisa sharxa alcaqiida axaawiya wuxuu sheegay waama idkhaalu اlqadiimi fi asmaءi اllahi tacaala fahuwa mashhuuru cinda akari ahli اkalaam wuxuu sheekhu leeyahay lafdiga qadiim in lagu daro magacyada ilaahay waxay caan ka tahay ahlukalaamka badankooda agtooday caan ka tahay waqad ankara dalika kaiiru min asalafi wاlkhalaf in badanoo culimada salafkii khalafkiiba way inkireen minhum ibnu xasmin ayib kadib wuu sii waday oo wuxuu yidhi wajaءa الsharcu bismihi alأwal wa huwa axsan min alqadiim sharciga waxaa ku yimid magaca alأwal baa sharciga ku yimid alأwal huwa alأwal wاlآkhir yani aayaad baa ku yimid allahuma anta alأwalu falaysa qablaka shay wa anta alآakhiru falaysa bacdaka shay axaadiisna way ku timid marka lafdigaas ayaa sharciga ku yimid wa huwa axsanu min alqadiim buu sheekhu leh isagaana ka fiican yani awal baa ka fiican qadiimka liannahu yushciru بأنa maa baعdahu aayin ilayh wuxuu tusinayaa wixii ka dambeeyey asaga inay usoo iilanayaan wataabicun lahu bikhilaafi اqadiim ayb marka lafdiga qadiim sidaas ayaa markaasi uusan u sugnayn marka waxaa fiican bay culimadu yihahden in lagu bedelo yani marka alqadiir in lagu bedelo ayaa fiican bay yihahdeen alqadiir in lagu bedelo nusuustana in badan buu kusoo arooray wallahu calaa kulli shayin qadiir yani markaas isagaa markaa munaasib oo halkan oo kale in lagu soo arooriyo saas marka culimadu yihahden shaarixuna waa baraarujiyey wuxuu yidhi walow qaala alqadiiru اlbaari lakaana أwlaa kaasaa markaa ka ficlaan lahaa inuu alqadiir yani markaa booska qadiim uu ku bedelo alxamdu jinsiga mahad lilaahi allay u sugnaatay allihii alqadiimi allihii qadiimkaa horreeyey manaa alawal ahaa ama alqadiiri awoodda badnaa albaari yani markaasi abuurayay khalqiga yani markaasi albaari bimacnaa alkhaaliq abuuray lilmakhluuqaat ayb uma salaatuhu alla ammaantiisu cala almukhtaari ammaanta uu ammaanayo an markaasi cala almukhtaari ha ahaato kii la doortay mukhtaar waxaa loo jeedaa nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam oo ilaah baa doortay allahu yastafii min almalaa'ikati rusula wa min annaas alla wuxuu ka doortaa malaa'igta rusul buu ka doortaa dadkana rusul buu ka doortaa marka min annaas waxaa ka mida nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam alrusul ilaah baa doortay oo khalqigii buu ka doortay ayib say u noqdaan waasitatun bayna alkhaaliqi yani markaa walkhalqi khalqigii khaaliqii bay udhexeeyaan oo waxyigii ayaa markaas lagu soo dejiyey markaasay waxyigii gaarsiinayaan dadkii gaarsiinayaan marka ilah baa doortay ayib marka ammaanta alla uu ammaanayo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu noqonayaa yani cinda almalaaika hanaa'uhu calayhi cinda almalaa'ika sida abulcaaliya laga soo wariyey salaatu ullahi calaa nabiyihi hanaa'uhu calayhi cinda almalaa'ika marka laleeyahay ilaah baa ku salliyey markaasi nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa loo jeedaa malaa'igta agtooda ayuu ka ammaanay baa loo jeedaa malaa'igta salaadoodana waxaa loo jeeda adducaa ayaa loo jeedaa salaat lmalaaika macnaa adducaa baa loo jeedaa marka uma salaatu alla ammaantiisu cala almukhtaari kii la doortay korkiisa ha ahaato wabacdu intaa kadib haaka qaado siirata arasuuli rasuulka siiradiisa qaado calayhi salaatu wasalaam manduumatan xaalay tahay mid la nadmiyey oo gabay ah mawjazata alfusuuli fasalladeedu mid la gaabiyey xaalay tahay wuxuu sheekhu tilmaamayaa raximah llahu tacala wuxuu leeyahay kadib xamdigii iyo anaagii iyo asalaatu cala nabiyi calayhi salaatu wasalaam intaa kadib waxaad qaadataa siirat rasuul haaka waa ismu ficil baa la yidhaahdaa ismu ficil amar weeyaan yani markaas macnaa khud bay la macno tahay khud ayay la macno tahay haaka iyo calayka iyo ilayka dhammaantood waa asmaa alafcaal baa la yidhaahdaa waxayna u camal falaan sidii markaas ficilkay u camalfalayaan sidii ficilka bay u camalfalayaanoo faacil iyo mafcuul ayay qaadanayaan ayib marka hadda siirata mafcuulnimuu ku nasbinaya lafdiga haaka siirata mafcuulnimo ayuu ku nasbinayaa haaka bimacnaa khud faacilkuna waa damiir anta weeyaan siiratan marka mafcuul buu noqonaya ayib siiradu marka la tacriifinayo xagga luqada waa aariiqa waa wadada wey jidka ama wadada ayaa la yidhahdaa siira xasanatan kaana aw sayia xasanatan kaanat aw sayi'a ha noqoto waddo fiican ama ha noqoto waddo xun waddada waxaa la yidhaahdaa siira ayaa la yidhaahdaa waxaa kaloo loo isticmaala lafdiga siira bimacna alxaala waa la yidhaahdaa alxaala alatii yakunu calayha alinsaanu wagayruhu yani xaaladda qofku uu ku sugan yahay ama hayrku uu ku sugan yahay ayaa waxaa la yidhaahdaa asiira waxaa la odhanayaa fulaanu xasanu siira hebel waa nin siiradiisu wanaagsan tahay baa la odhanayaa bay waa nin xaalkiisu wanaagsan yahay ayaa la odhanayaa qur-aanka alle wuxuu inoogu sheegay marka alle ka warramayey nebi muuse yani markaa ushiisii yani markaa bahalka noqotay abeesada noqotay sanuciiduhaa siirataha aluulaa waxaan u soo celin doonnaa siiradeed macnaa xaalkeedii hore ulnimadii baan usoo celinaynaa marka sanuciiduhaa siirataha aluulaa bimacnaa xaalataha aluulaa marka lafdiga asiira xagga luqada waxaa la yidhahda alxaala waariiqa ayaa loo isticmaalaa xagga isilaaxa marka la tacriifinaya asiira nabawiya waxaa lagu tacriifiyaa dikru akhbaari الnabiyi sal اllahu alay wasalam mundu wilaadatihi ilaa an laxiqa birafiiqi اlaclaa yani waxaa weeyaan in la sheego warkii nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam laga soo bilaabo markuu dhashay ilaa laga gaaro markii uu dhintay nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam intaas warkii ku saabsanaa oo markaasi laga warramo ayaa la yidhaahdaa waxay kaloo yidhaahdaan majmuucu maa wasala ilayna min waqaaci xayaati الnabiyi sal اllahu alay waslam wa sifaatihi alkhalqiya wاlkhulqiya maca ghazawaatihi wa saraayaahu sal اllahu alay wasalam waxaa weeyaan yani markaa duuduubkii wuxuuna soo gaaray dhacdooyinkii noloshii nebi moxamed calayhi الsalatu wasalaam intuu noolaa wixii dhacay wx inaga soo gaaray iyo nebi maxamed tilmaamihiisii kuwa abuurka ah iyo kuwa akhlaaqda ah lagu daray duulaamadii nebi maxamed uu galay calayhi salaatu wasalaam iyo ciidamadii uu diray intaa marka laisku daro baa waxaa loo yaqaanaa asiira nabawiya ayaa markaa intaasi loo isticmaalaa oo markaa lagu ilaaqaa wxina soo gaaray oo dhacay intuu nebi maxamed noolaa calayhi salaatu wasalaam iyo tilmaamihiisii kuwa abuur iyo kuwa akhlaaq lagu daray dullaamadii uu galay iyo ciidamadii uu diray intaa marka laisku daro ba waxaa loo yaqaanaa asiira annabawiya ayaa loo yaqaanaa marka sheekh wuxuu ku leeyahay waxaad qaadataa siiradii rasuulka calayhi salaatu wasalaam siiradiisa qaado iyadoo markaa nadmi ah manduumatan waa gabay hadalka waxaa loo qaybiyaa nadmi iyo nasri baa loo qaybiyaa tani marka waxaa weeyaan kitaabkani waa gabay nasri maahan nadmigaas weliba waa muujaz waa muujaz yani markaasi wuu kooban yahay waa boqol beyt marka waa muujaz weeyaan muujazat alfusuuli wuxuu odhanayaa yani markaasi shaarixu cabdirasaaq alcabaad yani waxaa laga fahmaya hadalkaas kitaabkiisu inuu markaa daba socdo kitaabkii la odhan jiray alfusuul fii siirati arasuul baa laga fahmayaa buu leh maadaama ibn abilciz alxanafi uu arday u ahaa ibnu kaiir kitaabkaas alfusul fii siirati rasuul waxaa leh alxaafid ibnu kaiir saaxib albidaaya wاlnihaaya waa tafsiir qur'aan alcaiim sheekha yani markaasi caalimka mashhuurka eh, ayuu arday u ahaa marka kitaab wuxuu leeyahay alfusul fii siirati rasul la yihahdo ayuu leeyahay ibnu kaiir marka inuu kitaabkaa daba socdo ayaa markaa laga fahmaya oo halkaa uu kasoo yani markaa ka soo qaadanayo ayaa laga fahmaya shaarixuu tilmaamo wuxuu leeyahay waqad eh, yustashafu hada min qowlihi fii maطlaciha yani wuxuu leeyahay wamaa yabcudu an takuna hadihi اlmanduuma ma foga buu leeyahay inay tahay manduumadani khulaasatan lima katabahu ibnu kaiir raximah اllah yani inuu ka soo khulaaseeyey kitaabkii uu qoray ibnu kaiir في sيرة الرسول صل سلم وqad يustaشhaف hada أي وqad يustanتaju hada waxaa lagala soo bixi karaa inuu kitaabka khulaaso ka yahay min qowlihi fي maطلacihaa yani oraahda uu yidhi markaasi ibn abilcuzi kitaabkan manduumadan awalkeeda wuxuu yidhi wabacduha kasiirat arasuuli manduumatan muujazat alfusuuli marka halkaa fusuulka waxaa laga fahmayaa oo uu ishaaraya inuu kitaabkaas alfusuul fii siirati rasuul uu markaasi ka soo khulaaseeyey baa laga fahmayaa buu sheikhu leeyahy ayib marka wuxuu marka sheekhu noo tilmaamaya kitaabku inuu yahay gabay inuu yahay kitaab kooban oo fusuushiisu ay yihiin yani kuwa kookooban hadal kuma dheeraanayo wuxuu ku socdaa sanad kasta wixii dhacay ayuu inoo sheegayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhintay sanadkii koo iyo tobnaadoo hijriga ayuu nebi maxamed dhintay calayhi salaatu wasalaam marka sanadkaa koobaad buu ka bilaabayaa ilaa sanadkii tobnaad tobankaa sano wixii dhacay oo ka mida nebi maxamed calayhi salatu salaam nooloshiisa wixii dhacay ayuu ka warramaya sanadkii koobaad maxaa dhacay kii labaad maxaa dhacay kii saddexaad ilaa sanadkii tobnaad kii koo tobnaad bilowgiisa bisha rabiic اwal ayuu nabigu dhintay alayhi الsalatu wasalaam marka intaa wixii dhacay oo dhan hadday tahay haswo hadday tahay ama markaas wax kale waa inoo sheegaya sheekhu raximah اllahu tacaala marka qaab wanaagsan ayuu markaa udhigaya wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala wabacdu intaa kadib ay bacda alxamdalati wالhanaa'i wالsalaati haaka waxaad qaadataa sirata rasuuli rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam siradiisa qaado rasuulna waa kii la diray weeye manduumatan xaalay tahay mid markaa la nadmiyey muujizat alfusuuli xaalay tahay fasaladeedu yani markaasi mid la koobay oo la gaabiyey mawliduhu fii caashiri اlfadiili wuxuu sheekhu lehy raximah اllahu tacaala mawliduhu nebiga dhalashadiisu fii caashiri اlfadiili bisha fadiil la yidhaahdo tobankeedi weeye fadiil waa tee rabiicin alawali weeyaan rabiicin alawal ahaatay caamalfiili ahaaday sanadkii caamalfiil lo odhan jiray laakinama almashhuuru sida caanka haani cashrihi weeye labiyo tobankiisii inuu dhashay yani markaasi bisha labiiy tobankeedii inuu dhashay fii yowmi اlitnayni maalin wuxuu dhashay isniin ah ka bedel uluuca fajrihi yani markaasi fajarka dhalashadiisa ayuu dhashay yani maalinta yani maalintaa isniinta markuu waageedu baryey ayuu markaa dhashay calayhi salatu asalaam wawaafaqa dhalashadu waxay waafaqday nebi maxamed dhalashadiisu waxay waafaqday alcishriina labaatan oo min naysaana bisha naysaan naysaan waa abriil bisha la yidhaahdo milaadiga weeyaan wa qablahu wa xaynu abiihi aabbihii geeridiisuna xaana wuu soo dhowaaday qablahu markaasi intaa ka hor ayuu soo dhowaaday ayb halkan sheekh wuxuu inoo sheegaya raximah allahu tacaala nebiga dhalashadiisa almawlid iyo wlmiilaad markaasi farqi bay u sameeyaan alimaam nawowi raximah اllahu tacaala wuxuu odhanayaa almawlid waxa weeyaan huwa ismu lilmowdic aladi wulida fiih waa mowdica qofku ku dhashay ayaa mawlid la yidhaahdaa waa makaanwilaada waa ismun lilmawdic aladii wulida fiih qofku meesha uu ku dhashay ayaa mawlid la yidhaahdaa waana makaanulmiilaad baa loo jeedaa amaa miilaad marka la miilaad waxaa weeyaan ismun lilwaqti aladii wulida fiih oo waqtiga u dhashay marka miilaadna wuxuu ka dhigay yani markaasi imaamu nawowi raximah llahu tacala almiilaad wuxuu ka dhigay waqtiga qofku u dhasho mawlidna wuxuu ka dhigay meesha uu ku dhasho tafriiqaas ayuu sameeyey marka mawlidka iyo dhalashadii nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam waxay ahayd fii caashiri اlfadiili bay ahayd bisha fadiil la yidhaahdo tobankeeda alfadiil waa rabiicu اlأwal oo waxay leeyihiin fadiil waxaa loogu bixiyey afar baa jira nebigu calayhi الsalaatu wasalaam bisha rabiic اlأwal markay dhalatay ayaa wuxuu yidhi man yubaariku الnaas bihada الshahri اlfadiil fatuxramu calayhi الnaar yaa dadka yani markaasi ugu bishaaraynaya bishan bishan fadiil ah yaa ugu bishaaraynaya oo markaa naar laga xarimo marka wuxuu ku sheegay biyaada shahri fadiil bishaa uu sheegayn waxay ahayd bisha rabiiculawal markay dhalatay ayuu hadalkaa sheegay xadiid ahaan ooma asixin ayib xadiid ahaan ooma sugna ayib marka alfadiil waxaa loo jeedaa isagaa fasirayo rabiic awal baa loo jeedaa rabiic awal ayaa loo jeedaa fadiil marka eh, laba shay waa laisku waafaqsan yahay laba shayna waa laisku khilaafsan yahay labada shay markaasi laisku waafaqsan yahay waxaa weeyaan markaasi inuu dhashay caamulfiil nabigu calayhi الsalaatu wasalaam caamulfiil inuu dhashay waa laisku waafaqsan yahay ayib wuxuu odhanayaa ibnu ibnuqayim اljawziya raximah اllahu tacaala yani inuu dhashay caamulfiil wuxuu odhanayaa wahada yakaadu yakunu mujmaca calayhi cinda ahli اlcilm waxaa odhanaya an markaasi sheekh la yidhaahdo maxamed cabdallah alcuushan baa odhanaya kitaabkiisa maa shaaca walam yabut kadib wuxuu soo naqlinaya khaliifa ibnu khayaad sheekha la yidhaahdo baa wuxuu odhanaya walmujmacu calayhi caamulfiil waxaa lagu ijmaacsan yahay inuu caamulfiil dhashay baa lagu ijmaacsan yahay ibnu qayimna wuxuu odhanaya laa khilaafa anahu wulida bijawfi maka wa ana mawlidahu caamulfiil marka ijmac bay ku soo naqlinayaan xilligu dhashay inay caamulfiil ahayd sanadkii maroodiga inay ahayd taas ijmac bay kusoo naqlinayaan waxaa kaloo laisla ogol yahay inuu dhashay maalin isniin ah ayna waa laisla ogol yahay maalin isniin u dhashay oo xadiid sariix ah baa ku soo arooray nabiga calayhi الsalaatu wasalaam waxaa la weydiiyey yani markaasi can sawmi yowm الاثnain maalinta isniinta soonkeedaa la weydiiyey ayib wuxuu nabigu ku jawaabay calayhi الsalaatu wasalaam daka yowm wulidtu fiihi wa yowm bucidtu aw unzila calaya fiihi maalintaa isniinta waa maalintii lay dhalay maalintaa dhashay weeye waa maalintii laysoo diray oo laysoo saaray waa maalintii waxyigay lagu soo dejiyey sma marka in maalin isniin u dhashayna waa haabit oo markaa daliilkeedu wuu sugan yahay labadaa marka waa laisla ogolyahy caamilfil inuu dhashay maalin isniin inu dhashay laba shayna waa laisku khilaafsan yahay laba shayna waa laisku khilaafsan yahay labada shay maxay yihiin waxaa weeye inuu dhashay bisha rabiicul awal waa laisku khilaafsan yahay ko maalintay ka ahaydna waa laisku khilaafsan yahay culamada qaarkood waxay sheegeen inuu ramadaan dhashay wuxuu soo naqlinayaa saaxibu maa shaaca walam yahbut wuxuu leeyahay ama ashahru faاljumhuuru calى anahu fi rabiici اlأwal rabic awal inuu dhashay bisha rabiic awal inuu dhashay ayay jumhuurtu ku tageen wa qiila fii ramadaan qowl kale wuxuu le may ramadaan buu dhashay ramadaan ayuu dhashay bay leeyihin ayib ibn cabdilbar baa soo naqliyey wuxuu ka soo naqliyey ninka la yidhaahdo azubayr ibnu bakaar inkastoo lagu sheegay qowl hariiba inuu yahay laakiin waa qowl la sheegay weeye inuu bisha ramadaan dhashay laakiin sida jumhuurtu ku tageen waxaa weeyaan ramadaan ma dhalan muxuu dhashay wuxuu dhashay bisha rabiicun awal buu dhashay ayib marka bishu ay tahay waa laisku khilaafsan yahay ko halkaa waa khilaaf khilaaf labaad wuxuu ka taagan yahay maalinteebay ka ahaydna waa laisku khilaafsan yahay bisha rabiicul awalba haddaan ka dhigno maalintay ahayd lix qowl baa lasugu khilaafsanya lix qowl ayaa lasugu khilaafsanya qowlka koowaad waxaa weeyaan ibnu kaiir wuxuu leeyahay bisha rabiiclawal markii laba ahayd ayuu dhashay alyowm ahaani ayuu dhashay ayib qowl kale wuxuu leey maya maalinta sideed ahayd buu dhashay qowl labaad qowl kale wuxuu leey maya toban markay ahayd buu dhashay qowl saddexaad wuxuu leeyahay maalintay labiiyo toban ahayd ayuu dhashay qowl kale wuxuu leeyahay maalintay ahayd toddobiyo toban buu dhashay qowl kale wuxuu leeyahay maalintay ahayd labiyo labaatan buu dhashay lix qowl baa laisugu khilaafsan yahay maalinta u dhashay qowl kastoo aqwaasha ka mid ah culimada qaar ka mida ah ku tegay laakiin qowl jumhuur waxaa weeyaan labiyo tobankaas weeyaan labiyo tobankaas weeyaan waa qowlka jumhuurta weeya ayb marka eh, maadaama aysan aan lasku waafaqsanayn aan lasku waafaqsanayn culimadu waxay yidhaahdeen eh, inaan lasku waafaqsanayn waxay tusinaysaa inaan xukum sharciga usan ku xirnayn maalinta u dhashay nabi maxamed alayh salatu salaam inaan xukun sharciga ku xirnayn bay tusinaysaa waayo haddii xukum sharciga ku xirnaan lahaa iskuma khilaafeen maalin mucayanay noqon lahayd maalin mucayana ayay noqon lahayd marka dadka u ixtifaalaya o u dabaaldegaya yani markaasi maalintaasi qowl aqwaasha ka mid ay haystaan oo weliba culimada muxaqiqiinta in badan oo ka mid ah in yani ka mid ah waxay rajaxeen inuu nebigu dhashay maalinta sagaalado bisha kamida yowm taasic ayay rajaxeen oo waxay odhanayaan mar hadii taxdiid maalintii laisku khilaafay bal waxaan eegaynaa cilmiga falaga iyo baan u noqonaynaa sawaadix maaha cilmiga falagaan u noqonaynaa markaan u noqonay waxay leeyihiin markaasi waxaa noo muuqday oo noo soo baxday maalinta u dhashay inay tahay maalinta yani markaasi sagaalaad wuxuu leeyahay saaxibu maa shaaca walam yahbut wabima anahu lam yahbut taxdiidu taariikhi اlmawlid falaa ba'sa min alistinaasi biaqwaali ahli falak nimanka falaga iyo meerayaasha aqoonta u leh in yani markaasi la weheshado hadalladooda ba'si kuma sugna faqad dahaba hayru waaxid minhum ilaa taxdiidihi biاlyowmi الtaasic waxay ku tageen in lagu xadiday maalinta yani markaasi sagaalaad ayay ku xadideen culimada saa sheegta waxaa ka mid ah shekh ibn cuthaymiin baa ka mid a oo wuxuu leey waqad xaqaqa bacdu alfalakiyiina almuta'ahiriina dalik waxay taxqiijiyeen falakiyiinta qaar ka mida kuwada muta'ahiriinta arrinkaas taxqiijiyeen fakaana alyowm altaasic laa fi اlyowm aلthaani cashar maalinta u dhashay haddaba waxay noqotay maalinta waxay noqotay sagaalaad ma ahan maalinta labiyo tobnaad culimo kale ayaa markaas saa ku tegey saaxibu markaa raxiiq lmakhtuum mubaarak fuuri iyo culimo kaleba sidaasay markaasi ayay mareen ayib marka labada waa isku khilaafsan yahi marka bisha uu dhashay iyo maalinta ay ka ahayd waxaan ujeedaa maalinta manaa taariikhdu intay ahayd maalinta ay ahayd waa yowm اlsnain waa sheegna inay taabita labadaas ayaa laisku waafaqsan yahay inuu caamulfiil dhashay iyo in markaasi uu dhashay maalin isniin labadaasi markaa waa lasla ogolyahay wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala mawliduhu nabiga dhalashadiisu wuxuu ahaa fii caashiri اlfadiili tobankii bishii fadliga lahayd yani fadiilku waa ismun lirabiic اlأwal lidalika wuxuu ku fasir rabic اlأwal marka alfadiil waa ism min asmaa rabiic اlأwal weeyaan mawliduhu dhalashadiisu waxay ahayd fii caashiri اlfadiili bisha fadiil tobankeedi marka waa qowl aqwaasha ka mida weeye rabiic fadiilku waa kee rabiicin اlأwal ahaatay fadiilkaasi caamalfiili ahaatay caamulfiil caamulfiil yani waxaa loo nisbaynayaa qisadii macruufka ahayd oo maka ka dhacday yani markaasi nimankii eh, nimankii kusoo duulay kacbada oo maroodayaasha watay ayaa markaasi eh, lagu magacaabay caamulfiil carabtuna waxay lahaayeen caado yani markaasi inay eh, ku yani markaasi ku taariikhaystaan dhacdooyinka yani sanad kasta wixii dhacay baa taarikh laga dhiganaya saasaa caado u ahayd marka caamulfiil saasaa loo leeyahay caamulfiil konton maalmood kadib ayuu nebigu dhashay calayhi salaatu salaam konton casho kadib markay qisadani dhacday konton casho kadib ayuu markaa nebigu dhashay calayhi salaatu salaam qisada caamulfiilna markaa ku saabsan markaas fiilkana waxaa lagu sheegay fii suurat alfiil baa lagu sheegay alam tara kayfa facala rabuka biasxaabi alfiil alam yajcal kaydahum fii tadliil waarsala calayhim tayran abaabil waa qise markaa macruufa weeyaan ayib laakinama almashhuuru laakiin sida caanka ah aani cashrihi marka caamulfiilkaasi adilada tusinaysa waxaa ka mida loo daliishanayo xadiidka ibnu cabaas xaakim uu soo saaray mustadragiisa wulida الnabiyu sal اlه alay slam caama alfiil nabigu wuxuu dhashay caamulfiil buu dhashay xaakimna wuxuu yidhi hada xadiiثu صaxiixu calى sharطi الشhaykhayn waa xadiis صaxiixa wey kadalika qays ibnu makrama wuxuu leeyahay wulidtu ana warasuulu الlahi sal slam caama alfiil aniga rasuulku waxaan dhalannay caamulfiil baan dhalannay fanaxnu lidatan waxaana isku fac baan nahay aniga nebi maxamed alay slam isku da baan nahay saasuu leeyahay shaykhu lbukhaari wuxuu leeyahay wahuwa aladii laa yashuku fiihi axadu min alculamaa yani culimada mid ka mid oo ka shakisan arrintaasi maba jiraba nin culimada ka mid oo ka shakisan inuu caamilfuli dhashay may jirto laakinama almashhuur waa qowl labaad marka waa qowlka jumhuurta kale laakinama almashhuuru sida caanka haani cashrihi bisha rabiicu lwal labayo tobankeedu dhashay ayib ka bedelo fi yawm اثnayn buu dhashay maalin isniina ayuu dhashay uluuca fajrihi fajarkiisa dhalashadiisa ayuu dhashay bimacnaa maalinta maalin isniina waagu markuu baryey ayuu dhashay wawaafaqa dhalashadu waxay waafaqday alcishriina waafaqa almawlidu mawlidkii nebi maxamed calayhi salatu salaam wuxuu waafaqay alcishriina labaatan oo min naysaana bisha naysaan ah naysaan naysaan waxaan ku sheegnay waa bisha abri loo yaqaano oo milaadiga ah culamadu waxay ka hadlaan yani markaa i taariikhdan milaadiga miyay banaan tahay inuu qofku taarikh ka dhigto manaa wax ku taarikhaysto miyay banaan tahay culimadu arrinkaasi waa diideen arrinkaasi way diideen qaarkood yani markaasi markay ka warramayaan aayaadka fii suura tawba ina cidda shuhuuri cinda allahi itnaa cashara shahra fi kitaab illah aayadda markay yani markaas ay fasirayaan bay ka warramaan markaasi masaladaas marka sheekh fawsaan raximah اllahu tacala mar la weydiiyey miyay banaan tahay yani markaasi qofka qofka taariikhda miilaadiga taarikh ka dhigtaa miyuu noqonayaa qof muwaalaad iyo markaasi u sameeyey gaalada muwaalaad yani markaa xiriir iyo jacayl yani u muujiyey wuxuu sheeku yihi maya laakiin waxaa la ictibaar inay tahay tashabuh inay tahay isku ekeysiin somaali maaha inay tashabuh tahay baa la ictibaarinaya muwaalaad la ictibaarin laakiin tashabuh inay tahay baa la ictibaarinaya bu sheeku leh kadib shekh wuxuu yihi wasaxaabatu cadaluu canhu maca anahu kana mawjuudan saxaabadu xilligooda taarikhdan way joogtay milaadiga iyadoo taarikhdan ay joogto haddana wax kumay taarikhsan faray ka qaadeen sheekh marka wuxuu leeyahay yani markaasi waxaan haysanaa taariikh cumar ibn khataab radi allahu canhu noo dejiyey nabiguna calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yihi yani markaasi calaykum bisunati wa sunati اkhulafaaءi الraashidiin marka maadaama sida ay tahay waxay tahay inaan raacno taarikhdaasoo taarikh ka dhigano wuxuu sheekhu leey kaasana nagu filan buu sheekhu leey raximah allahu tacaala marka sidaasa saxa ah in taarikhda miilaadiga taarikh laga dhigtana sax maahan waa tashabuh nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi man tashabaha biqowmin fahuwa minhu tashabuhna anwaac iyo ashkaal buu leh mar wuxuu noqonayaa kufri oo diinta lagaga baxayo marna wuxuu noqonayaa mid marka kufri aan hayn ayuu noqonaya oo qofku hadduu gaaladii ka shabaho xagga ictiqaadka de gaal buu noqonaya laa shaka hadduu dhaho gaaladaas isku caqiidan nahay oo kuwa yani isku caqiida isku diin baa nahay kaafir buu noqonaya laakiin wax ka sokaya hadduu yahay ah, markaasi bixasabi ayuu markaa noqonaya marka sheekhu taasuu tilmaamaya wawaafaqa alcishriina dhalashada nebi maxamed calayhi salatu wasalaam waxay waafaqday alcishriina labaatan oo min naysaana bisha naysaan ah wa qablahu yani markaa qabla mawlidih damiirku wuxuu noqonayaa ay mawlid اnabiyi ayuu noqonaya calayhi salaatu wasalaam qablahu ay qabla mawlidihi intuusa dhalan ka hor xaana waxaa soo dhawaaday xaynu abiihi aabihii dhimashadiis xaynku manaa halhalaag baa loo jeedaa bimacnaa mawtu abiihi macnaa wuxuu leeyahay intuu nabi maxamed dhalan calayhi salaatu wasalaam ayuu aabihii dhintay waa laba qowl baa ku sugan laba qowl aabihii goormuu dhintay marka qowl ka mid ah waana qowlka saxiixa waxaa weeyaan inuu dhintay isagoo uurka hooyadii ku jira waana sida markaa sheekhu uu rajaxay wuxuu le wasaxiixu ana wafaata waalidihi calayhi salaatu wasalaam kaanat wa huwa xamlun fii baطni ummih isagoo uurka hooyadii ku jira ayuu dhintay nebi maxamed aabihii wuxuu dhintay nebi maxamed oo caloosha hooyadii ku jira calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu sheekhu yihi wahada aladii jazma bihi ibnu isxaaq fi الsiira bal lam yadkurhu hayrahu wax kale maba sheeginba ibnu isxaaq qowlkaa unbuu sheegay marka qowlka saxiixa waxaa weeyaan in markaasi nebi maxamed aabihii uu dhintay isagoo marka uurka hooyadii yani markaa ku jira marka waqablahu ay qabla mawlidihi ayaa xaana waxaa dhowaaday xaymu abiihi aabihii geeridiisii iyo dhimashadiisii halkan inoo joogo wallahu aclam